waayahay bismi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllahu عalayh wعlى alihi وصaxbihi وslma tasliima kasiira biidn اllahi tabaaraka wa tacaala waxaynu bilaaban doonaa khulaasaةu nuur اlyaqiin fi siirati sayid اlmursaliin juskiisii saddexaad ama kitaabkiisii saddexaad waxaynu hore usoo qaadannay ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa uu inoo suurtogeliyey labadii kitaab ee hore koobaad iyo labaad inaynu soo qaadannay inta markaa aynaan gudagelin darsiga laba qodob baan dul istaagi doonaa qodobka koowaad kitaabkan ama juskan saddexaad wuxuu si gaara ugu saabsan yahay mowduuciisuna uu noqonayaa taariikhu lkhulafaa khulafadii afarta ahayd taariikhdoodii oo kooban ayaynu ku qaadan doonaa qodobka xigee muhimkaahi waxa weeye labada kitaab ee hore juska koobaad iyo ka labaad waxaa sheekhu uu ka soo gaabiyey cumar cabdijabbaar kitaabka loo yaqaano nuurulyaqiin ee uu leeyahay ashaykh moxamed alkhudari bik kitaabkaasuu ka soo khulaaseeyey labada jus ee hore waana sida magacaba ka muuqata khulaasatu nuuri lyaqiin laakiin juskan saddexaad magaca uu sitaa haba noqdo khulaasatu nuuri lyaqiin laakiin kitaabka laga soo gaabiyey ee laga soo khulaaseeyey ma aha nuurulyaqiinka waa kitaab kale oo loo yaqaano itmaamu alwafaa fii siirati alkhulafaa itmaamu lwafaa fii siirati alkhulafaa kitaabkaa waxaa iskale laftiisa ashaykh muxamed alkhudari bik oo sheekha nuurulyaqiinka qoray laftiisa ah marka dee magacii khulaasatu nuurulyaqiin baa la siiyey aslan laakiin juskan saddexaadi kitaabka nuurulyaqiinka lagama soo khulaasayne waxaa laga soo khulaaseeyey kitaabka loo yaqaano itmaamu lwafaa fii siirati alkhulafaa oo uu leeyahay sheekha nuurulyaqiinka qoray laftiisa intaasi waa baraarujin iyo kitaabka aynu dhiganayno xogtiisa wax ku saabsan muqadimada iyo hordhacaasi waxaa uu sameeyey cumar cabdijabbaar wuxuu kaga warbixinayaa uun juskan saddexaad buu si kooban u sheegayaa laakiin waxaynu ka bilaabi doonaa biidn illahi tacaala addarsu alawal qaala almualifu raximahu llah addarsu alwalu alkhulafaau alraashiduun darsiga koobaad wuxuu ku saabsan yahay alkhulafaa alraashiduun waa khulafadii iyo raggii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bedelay ee hanuunsanaa alkhulafaau alraashiduuna khulafadii hanuunsanaa ee toosnaa hum iyagu abuubakrin weeye wacumaru wacuhmaanu wacaliyu bnu abi aalibin radia allahu canhum afartaasi ayaa waxaa loo yaqaanaa alkhulafaa alraashiduun nusuustana dee waa ku caddahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii inagu dhigri gelinayay inaynu marno dariiqoodii oo aynu ku dhegno sidaa ay u kala horeeyaan baanay khilaafada ugu kala horreeyeen oo abuubakar baa ku horreeyey cumar baa ku xigay cuhmaan baa ku xigay cali baa kusii xigay wa sumuu bilkhulafaa'i raashidiina alkhulafaau raashiduun waxaa loogu bixiyey liannahum iyagu khalafuu waxay bedeleen annabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkiibay bedeleen oo dabadii ay yimaadeen waxaanay ku bedeleen fi lhidaayati walirshaadi fi lhidaayati hanuuninta walirshaadi iyo toosinta wa tanfiidi axkaami shariicati iyo fulinta axkaamta shareecada oo markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday khulafadaa afarta ah ee u kala dembeeyey hogaaminta iyo haaneedka talada muslimiinta waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay waxa weeye beddel kaga noqdeen oo ay ku matalayeen hanuuninta ummadda iyo toosinteeda iyo furinta axkaamta shareecada wa balagat waxay gaadhay muddatu khilaafatihim muddadii ay khilaafada hayeen khulafadaa afarta ahi wadar ahaan iyo guud ahaan halaathiina caaman soddon sanood iftataxuu waxay furteen khilaalahaa muddada soddonka sana'a dhexdeeda ashaama dhulka shaam loo yaqaano waalciraaqa iyo ciraaq wa filistiin iyo filistiin wa misra iyo masar wa suudaana iyo suudaan wa ifriiqiyata iyo afrikada galbeed amaba ifriiqiya waxaa kaloo loogu yeedhaa waddanka loo yaqaano tunis ee ku yaalla galbeedka afrika waaya wa ashharu quwaadihim raggii haddaba khulafadaa afarta ahi ay hogaamiyayaasha ciidanka ka dhigteen ee ciidamada u hogaaminaya waxaa ugu caansanaa khaalid bnu lwaliid wa abuu cubaydata caamir bnu ljaraax wa camaru bnu lcaas wlmuhanna binu xaarisa wa sacad bnu abi waqaas waa taliyayaashii ciidankaee ugu caansanaa muddadaa khulafada afarta ahi talada muslimiinta ay hayeen ay u kala dambeeyeen raggii ciidamada hogaaminaya weeyeen markaa darsigan koobaadi wuxuu si guud u tilmaamayaa khulafa alkhulafaa raashiduun yaa looga jeedaa maxaa magacaa loogu bixiyey muddadoodu intee in la eg bay ahayd raggiisa ciidamada u hogaaminayay yaa ugu caansan marka wuxu uhi khulafadu alkhulafaa alraashiduun afartaasay ahaayeen waxaana loogu bixiyey alkhulafaa alraashiduun rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay bedel ka noqdeen waxay ku bedeleen ma hadda inay ambiye noqdeen oo bedelkiisa ay galeen maaha in la leeyahay ambiyay noqdeen waxaa looga jeedaa shareecadii iyo hanuunintii ummadda iyo fulinta axkaamta shareecada ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bedel kaga noqdeen oo booskiisa ay ku buuxiyeen macnuhu waa sida oo dee nin waliba halkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhigay iyo sidii dacwaddu ay u socotay ayuunbuu usii waday iyagoo aan rasuulka khilaafayn calayhi salaatu wasalaam doonayana dariiqiisa iyo sunnadiisa inay nooleeyaan muddadaa ay hayeen wadarteeda guud waynu arki doonaa mid walba gaarkiisa insha allah laakiin wadar ahaan ama guud ahaan waa soddon sano weeye muddadaa soddonka sano ana dhulal fara badan bay ku furteen oo aada iyo aada u ballaaran jasiiraddii carbeed waa la iskala baxay waxaa loo gudbay shaam iyo ciraaq iyo filistiin oo dhulkan maanta yuhuuddu ay haysateen xaggan iyo qaaradda afrikana waa usoo gudubtay shareecadii iyo diintii islaamka iyo dacwaddii oo dee waa la furtay hadday masar tahay hadday suudaan tahay dee afrikada kale carabtu ay deginta ay tahayba oo dee aada bay u ballaaratay ruqcat lislaam dhulka waxa weeye islaamku uu ka taliyaa waa ballaadhay oo waa kordhay haddaba raggii sababta u ahaa in dhulalka baaxaddaa leh ee sidaa u ballaadhan la furto ee ciidamada hogaaminayay khulafadaa afarta ahina ay u xulanayeen hogaaminta ciidanka waxaa ugu caansanaa khaalid binulwaliid oo aynu garanayno geesinimada iyo tabta iyo xeeladda iyo khibradda dagaalka halka uu ka taagnaa ama uu ka gaadhay abuu cubayda caamir binuljarax waa la midoo isna kamuu dhacayn camar binulcaas baa ka mida almuhanna binu xaaritha baa ka mida sacad bnu abi waqaas baa ka mida marka raggaas waxaa loo magac dhabay oo loo sheegay raggan khulafada ah oo afartaasi ah abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali dee ciidamada ay wax ku furanayeen ee gaalada iyo cadowga ku muquuninayeen bay raggani hogaaminayeen sidaa awgeed bay mudnaatay in la sheego oo magacyadoodii waxaa weeye la xuso alkhulafaau araashiduuna khulafadii raashidiinta ahayd ee hanuunsanayd hum iyagu abubakrin weeye wa cumaru weeye wa cuhmaanu weeye wa caliyu bni abi aalibin weeye radia allahu canhum dhammaantood alla raalliha ka noqdo wa summuu waxaa loogu magacaabo loogu yeedhay bilkhulafaa'i raashidiina magacaa waxaa loo siiyey liannahum iyagu khalafu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayay bedeleen oo gadaashii ay taladii qabteen fi lhidaayati walirshaadi waxay ku bedeleen rasuulka oy ku matalayeen markii uu dhintay isagu hanuuninta ummadda iyo toosinta ummadda wa tanfiidi axkaami shariica iyo fulinta axkaamta shareecada in sidii rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam uu u fulinayay iyagana waxa weeye ay u fuliyaan marka qof kasta oo ummadda taladeeda qabtaana gaar ahaan al-umma alislaamiya ummad muslimiin ah taladeeda haya waa ta laga doonayo waayo dee wuxuu matalayaa oo uu taagan yahay booskii hogaamineed ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hadday tahay hanuuninta toosinteeda iyo shareecada fulinteeda sidaa awgeed bay tahay qofka khaliifada noqonaya amaba ummadda hogaaminaya in waxa weeye uu yahay qof xilkan qaadi kara yacni gudan kara inkastoo maanta ta aanay cidi eegindiin waayo maanta duruqda iyo waddooyinka kursiga lagu gaadhaa noocyo badan oo kuwii shareecadu ay sheegtay amaba la ogaa amaba aan idhaahdee dee la yaqaanay ma marta cidi inta badan waxaa la odhanayaa codkeedu ku kala baxayn mar hadday codayn uun tahayna dee kii codbatun baa imanaya wey macnaheedu iyadoon loo eegin ma u qalmaa mise uma qalmo mau ku fiican yahay mise kuma fiicna ma gudan karaa mise ma gudan karo iyadoo aan loo eegin waana dee dhacdo culays xagga gaalada dee naga yimi oo dhaqan xumo xagga ay nagaga soo korodhay weeye waayo ummadda cidda talada u qabanaysa ama ciddaa haysaa sii dardaaranta oo tidhaha ciddaasi ha qabato markaan dhinto ama ummadda loo yaqaano ah, qaybteeda ahlulxalli waalcaqdi oo culimada iyo waxgaradka ah baa isu yimaado ummadda ciid hogaamisa u xulata laakiin marka la yidhaahdo qof waliba yudli sawta codkiisa ha dhiibto dee kii xayraanka ahaa kii xaqa ku taagnaaba way u sinaanayaan bay ka dhiganta qiimayntii baa markaa lumaysa halbeegii ahaa yaynu ummadda hoggaankeeda u dhiibnaa ku aaminaa baa lumaya waayo dee cid waliba way ka tala bixinaysa cid walibana gacan bay ku yeelanaysaa wuxu uhi wabalagat waxay gaadhay muddatu khilaafatihim halaaiina caama soddon sano ayay gaadhay guud ahaan iftataxuu fiiha khilaalaha ashaama walciraaqa wa filistiina wa misra wasudaana wa marka afriqiya yani waa africa ayaa dee loo jeedaa waxaa kaloo lagu idlaaqaaba inuu wadanka loo yaqaano tunis wa ashharu quwaadihim raggii ciidamada u hogaaminayay khulafada waxaa ugu caansanaa khaalid bnu lwaliidi wa abu cubaydata caamir bnu ljaraax wa camaru bnu lcaasi wlmuhana bnu xaariata wa sacad bnu abi waqaas sila man hum alkhulafaau raashiduuna alkhulafaau araashiduun yay ahaayeen limaada sumuu biraashidiina maxaa araashiduun loogu bixiyey ka muddatu khilaafatihim muddadii khilaafada ay hayeen wadarteedu imisa ayay ahayd imise sano man ashharu quwaadihim ciidamada raggii u hogaaminayee khulafadaasi ay hogaamiyayaasha iyo taliyayaasha ciidanka ka dhigteen yaa ugu caansanaa addarsu thaani darsiga labaad khilaafatu abi bakrin asidiiqi radia allahu canhu waa khilaafadii abu bakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaah bal aynu ku horrayno marka hore isaga inaynu waxa weeye siiradiisa oo kooban iyo magiciisa oo kooban aynu ku horrayno kadib baynu arki doonaa talada markii uu qabtay iyo xaaladdu siday noqotay nasabuhu abuubakar abtirsiintiisu huwa cabdullaahi bnu abi quxaafata bni caamirin yajtamicu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama fii jaddihi asaadisi wa mura magaciisu waa cabdullaahi ibnu abi quxaafa binu caamir markaa dee abubakar buu caan ku ahaa laakiin magaciisu waa cabdullah ayuu ahaa yajtamicu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam xagga abtirsiinta marka la eego abubakr wuxuu rasuulka kula kulmaa fii jaddihi saadisi awowgiisa lixaad wa huwa muratu waana mura wulida waxaa la dhalay oo uu dhashay abubakr bacda anabiyi sala allahu calayhi wasalam ay bacda wilaadati nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka dhalashadiisii kadib bisanatayni wa ashhurin laba sano iyo bilo kadib yani dhalashadii rasuulka ayuu abubakar dhashay macnaheedu waxa weeye da ahaan way isku dhowaayeen wamtaaza wuxuu ku soocmay oo dadka uu kaga soocnaa abu bakrin radia allahu canhu bisuhuulatihi dabeecad wanaaggiisa wa xusni mucaasharatihi iyo dhaqan wanaaggiisa wa luطfi mujaalasatihi iyo la fadhiisigiisa wanaagga iyo jacaylka loo hayay wa liini jaanibihi iyo dabacsanaantiisa washtaqala wuxuu ku mashquulay ama uu ka shaqayn jiray bitijaarati ganacsi fa kasaba wuxuu kasbaday waa abuubakare hiqata qowmihi tolkii kalsoonidooda ayuu kasbaday oo talow muxuu ku kasbaday biamaanatihi amaana ilaalintiisii awgeed wa adxaa wuxuu ahaaday waa abuubakare daa maalin kaiirin midu saaxiiba maxay maal fara badan wa kaana wuxuu ahaa abuu bakr radia allahu canhum muxababan mid laga jecel yahay ilaa qurayshin quraysh xaggeeda yuwaasi wuxuu taakulayn jiray caajizahum kooda jilicdasan wa yugsibu wuxuu wax siin jiray faqiirahum kooda miskiinka ah abuu bakrin radia allahu canhu wa ardaah muwaasafaadkiisa iyo tilmaamihiisa marka laga yimaado waxa weeye dee magaciisa iyo abtirsayn ahaan halka ay rasuulka isugu iman isugu imanayeen oo a uga lixaad xagga dhalashadana waa isku dhowaayeen oo abtirsaynta sida ay isugu dhow yihiin baa xagga dhalashada iyo xilligana aanay uga kala fogeynba oo rasuulku markii uu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay rasuulku goorma mata caamul fiil sanadkii maroodiga laba sano iyo bilo kadib waa abubakar dhashay marka marka macnaheedu waxa weeye abubakar rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka yaraa maxay laba sano iyo bilo ah, wax sii weyn maaha soo ma se waa daaweyn ya soomali maay ti nin habeen kaa weyn maxay baas kaa weyn <laughs> ya way laakiin kollay qofka kaa weyn haddana umbuka cumbu ku dheeraydi habeenna ha noqotee soo ma hal habeenna ha noqote mar hadduu wax kaa weyn kollay waxbu ku dheeray si kalena waxaan idhaa mar haddii la iskabale khalaas waa isku da-day waxba labada qof hadday isku kaba xidhaan kaba kabahooda isku mid yihiin ama isku dhow yihiin waa isku da- ma kala fog waay haddaba abu radi allahu canhu wa ardaa tilmaamo la yaab labu ah ayuu lahaa wamtaaza yani wuxuu waxaa yani u ahaa uu ku soocmay kaga duwanaayuu ku tilmaanaa bisuhuulatihi dabeecad wanaaggiisa dabeecaddiisu mid cajiiba bay ahayd iyo xusnu almucaashara dhaqan wanaag inuu si wanaagsan dadka ula dhaqmo luqfu lmujaalasa la fadhiisigiisa la jeclaado oo aan laga gu'inba inba dadku iskuma jiraanoo qofna inaad la fadhiisato oo aada la sheekaysato oo aada la joogtaa baad jeceshay wanaaggiisa awgi midna waxaa laga yaaba markuu golaha soo fadhiistay in dadku ay diidaan ina kan maxaa talo idin keena iyagoo diidan dhaqankiisa iyo waxa weeye la fadhiisigiisa intaba marka abubakar wuxuu ku caanbaxay dabeecad wanaag dhaqan wanaag iyo inuu ahaa qof aada loo jecel yahay in lala fadhiisto o lala kulmo iyo liinu mid aada u dabacsan macnaheedu ma aha inuu mar walba dabacsanaa ha u qaadana abubakar markaad u fiirsato sifaadkiisii cajiibka ah aadka u qiimaha badnaa adayg marka loo baahdana wuu adkaan jiray jileec marka loo baahdayo dabacsanana waa dabci jiray waana ta laga doonayo qofka oo wada adayg inaad noqoto isugu bixiso bilow ilaa dhammaad in yaroo jileecsanaanaba lagaa waayay dabacsanaana iyona waa kelid inaad gebigaaguba noqoto dee wax wada macaan meelaha qaar baan loo baahnayn macaan iyo jiljilaac iyo wax aan loo baahnayn oo u baahan casiime iyo go-aan idan dee mid walba fii maxallihaa bay u baahantay waana xikmaddu siday tahay oo xikmaddu waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii maxallihi lmunaasib shayga inaad dhigto halkii ku habbooneyd inaad dhigto marka abu bakrin radia allahu canhu wuxuu ku sifaysnaa liinuljahnib aad buu u dabacsanaa ugu turi jiray dadka waxa uu ahaa ishtaala bitijaara ganacsiguu ka shaqayn jiro nin isagu ganacsada ayuu ahaa oo dee wax la soo baxa waana sida la doonayo inuu qofku dadka ka maarmo uu ka kaaftoomo oo uu kaga maarmo waxa uu gacantiisa kula soo baxayo ismana diideyso in bakar oo qiimahaa lahaa aad og tahay haddana ganacsada uu ahaa u dee adduunyadiisana iska watay xagganna waxa weeye halka uu taagnaa wanaag aynu arkayno isma diideyso inaad wanaagsanaato inaad ganacsato am ama sheekh noqoto ama isdiid isma diideysa dadka qaarkood baa ka yaro khashaaf ama isdhaahda adugu wadaad baa tae malaha u yari kaadi suuqaa dhex qaadin mar hadday xalaal kuu tahay oo dariiq khaldan aadan ku doonin umar inaad fadhido inaad wax la soo baxdo de inaad wax la soo baxdaa sax naftaadana aad anfacdo ummadana aad anfacdo bal khulafada u fiirsa afarta cuhmaan bin cafaan sow ciidankii jaysh alcusra sow muu diyaarinay sow intiisa u badnay nacam isagaa diyaariyay dhaqaalihii ugu badnaabuu ku bixiyey marka yani qofku inuu shaqaysto wax la soo baxo iyo inaad diintii barato oo aad ku dhaqanto oo aad ummadda xaggaa diiniyanna aada hormood u noqotaa isma diidayso waa laga yaabaa dadku ina u yaqaano qofku markuu sheekh yahay inuu iska yaro farfadhiyo oo dalcagtu lacagtu kasoo gelaysa macri kasoo soo daadanaysa miyaanu waxay bani aadamku u bahan yahay isma u baahnayn intaba uu u baahan yahay markaa shaqadan ayaan lagaa badin cilmigana dheerow hmm, marka labadaa adigu waxbaad dheertay dadkii soo mahanta dabcan markaa de abu bakr radi allahu canhu ishtagala bitijaara fakasaba hiqata qawmihi wuxuu kasbaday kalsoonidii tolki waa qurayshe muxuu ku kasbaday tolow inay dadku kugu kalsoonaadaan wax sahlan maa oo aad arrintaa kasbato wuxuu ku kasbaday biamaanatih qof aada u ammaano ilaalin badan oo wixii lagu aamino sidiisa u dhowra ayuu ahaa taasaa keentay kalsooni buuraa in la siiyo wa adxaa daa maalin kafiiri waxaanu noqday maxay in waxa weeye maalkiisu uu badan yahay qurayshina aada bay u jeclaayeen ila markii dambe bay kusoo kala jeediyeen marka hore way jeclaayeen dhaqankiisa wanaagiisa ayay ku doorteen ay ku jeclaayeen laakiin markii dambe ee ay arkeen dee inuu islaamay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam uu raacay bal uu noqday qofka ugu dhow nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye ay colaadiyeen oo colaad iyo ciilba iyo cunfiba ay kula kaceen laakiin markii hore wa kaana muxabiban ilaa qura muxababan ilaa qurayshin mid qorayshi ay jecel yihiin ama qorayshi ay jeceshahay buu ahaa abubakar maxaa haddaba ay ku jeclaadeen tilmaamihii wanaagsanaaye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu lahaa qaar ka midabaa abubakar laftiisa ku sifaysna oo yuwaasi caajizahum wa yuksibu faqiirahum abubakar tilmaamihiisaa qiimaha badan waxaa ka mid ahe dadkuna ku jeclaadeen yuwaasi caajisahu kooda jilicdasan ayuu ta'akulayn jiray kooda faqiirka ahna wuxuu ku tari karaa ayuu ku tari jiray waa tilmaamihii rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam uu lahaa oo markii rasuulku uu ka yimi qaaru xiraa waxyiga kusoo degaye isagoo aada u argagaxsan khadiijo uu ku soo noqday ee uu ku lahaa khadiijay naftaydaan u baqanaya waa tii ku lahayd kalla wallaahi laa yuqzika allahu abada inaka latasil raxima qaraabadaad xidhiidhisaa wa taksibu lmacduuma wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq eryo noocaasa waa tii ku ammaanaysay oo macnahoodu yahay ilaahay ku hoojin maayo waayo qaraabadaad xidhiidhisaa wixii dadku ay dadka kale ka waayeen baad siisaa culayskaad dulqaada ayaad ka dulqaadaa martidaad sooridaa macnaa qof tilmaamahaale ilaahay hoojin maaye nafta ha u baqani marka abu bakar radia allahu canhu wa tilmaamihiisan lagu jeclaaday bay kamid mid ahayd waxaa ka mid ahaa in dadka jinicda san uu taakuleeyo way qofku dadka jinicda san inuu taakuleeya laba arrimood buu ku hela mar haddii ikhlaas iyo daacadnimo ilaahay daraaddii ay ka tahay dee ajar buu ku helaya waxaa kaloo uu ku helayaa ummaddu inay qofkaasi jeclaadaanoo quluubtooda uu kasbado hadda ka hadli mayno inuu qofku isagu raadiyo iska baadho waxa dhaha umadda inay jeclaadaan isagu inuu doondoono raadiyo si loo jeclaado taasi iska marka dambe waxay isu beddeshaa xubu duhuur ayay isu beddelaysaa marka qofka aada wax taraysa tar adigoo aan waxba dadka kaga doonayn inay kugu ammaanaan iyo inay kugu jeclaadaan toona inaga waxa badan hadda kamaradaha soo maa miskiin baa wax la siinaya afartan kamarood baa halaan laga liya raashin yar baa la siinaya rufuc ya dhowr kamaradood baa qofkii haya ya mar iyadoo loo dhiibay mar isagoo la sii socdo mar isagoo qaadanaya mar mar isagoo cabanaya yani qofkiiba waxaa laga dhiganaya meherad waxbaa lagu doonaya mogta waxaa khalada marka horeba in qaabkaa wax loo raadsan ka soo bixinayaana iisoo sawir maxay tahay iisoo sawir wixii kaa soo baxay ama sidii la doonay adigu rabtay ah u socdo halkii la rabay ha dhaco ama meel kaleba ha la mariyo adiga u kaa soo baxay soo ma ajarkaagi waad leedahay marka ha la iisoo sawiro sax maaha kan wax bixinaye wax loo soo dhiibay laftiisu inuu qaabkan qofkii miskiinka waxaad ka soo qaadaa qofka bani aadamkaa adigu ma jeclaan lahayd habka in lagula dhaqo oo marka baahidan oo kale hadday ku qabsan lahayd ama kugu iman lahaydba bal in kamaradaha faraha badan lagugu qabqabto meelaha baraha bulshada lagu wareejiyo ma jeclaan lahayd horta ile qofka bani aadamka ah waxaa la dhigaa yani naftaada waxaa la dhigaa sida aad qofkan bani aadamka ah ula dhaqmayso marka la egiyo waxaad ka doonayso naftaadu halkaa hadday holi lahayd ka waran ma jeclaan lahayd rasuulku waa ki ilaha calayhi salaatu wasalaam qofku dadka ha ula yimaado waxa uu jecel yahay iyaguba inay kula dhaqmaan ula yimaadaan idan haddaad miskiin wax siinayso iyo haddii aada faqiir caawinayso kullu haadaa waa wax wanaagsan niyada qofkana tuhmi mayno laakiin waxaan faraha badan iyo sawiradani waxbay sheegayaan oo calaamad aan fiicnayn kaa waa laga wanaagsan yahay waana waxyaabaha aadka inoogu badan runtii oo ama qofkii oo og ha siiya ama isagoon ogeyn qaarkoodna waxay dhahdaan waanu kadis baanu kaga dhigan aa kadiisa kamarad baa kusoo jirtay gaariga dhexdiisa miskiinku waaa le haddaan ka waran intaa kusin oo loo dhiiba kaga farxi waa sax wax fiican wey inaad kaga farxiso laakiin soo duubtay ee badhow kule ma baahina ee bejkaaga fuyuus ugu raadinay waxaas ma aha wax bixin qofka bani aadamka in sidaa loogu ciyaaro maha miskiinka waayo qofkani keliya maanta waxaay waa baahi laakiin sharaftaadoo kalu leey u ilaashanaya duruuftuun baa kaliftay inuu kaa aqbalo inaad kamarid kula meelaysato duruuftaa halkaa dhigta laakiin ma aha yani inuu iska jeclaaday dee baahidana dee dadkuma qaybsadaana ilaahay baa subxaana wa tacaala arsaaqda qaybiya marka haddaad qofka caawinayso sax waad caawin kartaa waana wax fiican laakiin in habkan hadda aynu u dhaqmayno in badanoo inaga inaga mida weliba dadyagaa wax caawinaya kamaradaa faraha badan iyo dadkaa baahan ee waxa weeye la wada daba taagayn waa arrin waxa weye runtii dhibteeda leh nin baa wuxuu tusay nin baa guri loogu soo loogu yimi waxay doon wax siiyaan waddankeena kama dhicin meelo kale ka dhacday waxna wax meelo kale noogu yimi soo mogi kamaradana laisla cararaya meelo kale laga soo waariday waa safaari wey sideeda inoo soo gashay dabeetana ninkii gurigiisiibuu hor yimi wuxuu isi raashinsi sawirkiina ka qaadan de intii yaraydee ah, rufuucyadiina uu soo hordhay ninkii marka hore maray yaroo iska liituu xidhnaa gurigiibuu ku noqday suud buu soo xidhay intuu qabtay gebigiisaba baa sawirkii kii kale laga qaaday <laughs> laga ya wuxuu tusayey yacni dareenka iyo dhibta ay leedahay dee in qof un la yska sawirto waa kan intuu xoog ku qabtay isaga sawir ka qaaday isagoo dul taagan baaliyo doodo inuu marka qofka bani aadamka waxaan adiguba raali ka hayn oo lama yimaado waxaanan uga jeedaa uun oo qodobka aan adkaynaya waa dawaahirta iyo daahiraad waxyaabaha daahirada ay nagu soo cusboonaaday bay ka mid tahay in qofka weligeedba wax waa la isisiin jiray oo miskiinka waa la caawin jiray oo jaarka waa la caawin jiray oo waa la ta'akulayn jiray laakiin ziyaadada hadda waa in qofkii la sawiro ama kamarad wax lagaga duubo iyadoo laba shay lagu doonayo dhaqaalo kale in lagu helo kow iyo in magac iyo miiqaan lagu xelo qofka bani aadamkaana sharaftiisa intaad dhaawacdo adigu inaad sharaf ku raadsato oo waxaan marnaba saxahay haddao dadku inay kugu ammaanaan oo aad u ekaato qof muxsina ha lagu yidhaahdo tiisiina dhulka aad jiiddo ummadda hortooda baahidiisi aad too dhigto waa arrin aan sax ahayn weeye oo ay inagu soo kordhisay dhibaatadan kamaradaha iyo waxyaabaha moobilada ee la isla barbaryaacayo waay nasabuhu abu bakrin radia allaahu canhu abtirsiintiisii oo kooban huwa cabdullaahi bnu abi quxaafata bni caamirin yajtamicu maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam wuxuu rasuulka kula kulmayaa abubakar xagga abtirsiinta marka la eego fii jadihi alkhamisi fii jadihi asaadisi cafwan wa huwa mura wulidda waxaa la dhalay oo abubakar uu dhashay bacda nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka dhalashadiisii kadib bisanatayni wa ashhurin laba bilood laba sano iyo bilo wamtaaza wuxuu ku caanbaxay radia allaahu canhu abubakare bisuhuulatihi dabeecad wanaaggiisii wa xusni mucaasharatihi iyo dhaqankiisii wanaagsanaa wa lufi mujaalasatih iyo la fadhiisigiisii wanaagsanaa ee dadku ay jeclaayeen wa liini jaanibihi iyo dabacsanaantiisii washtaqala wuxuu ku mashquulu ka shaqayn jiray abubakar oo dee uu yani ka shaqaysan jiray bitijaarati ganacsi fa kasaba wuxuu kasbaday oo uu hantiyey iqata qowmihi kalsoonidii tolkii biamaanatihi buu ku helay amaana ilaalintiisii cajiibka ahayd wa adxaa waxaan u ahaaday daa maalin kaiirin mid maal fara badan oo saaxiiba wa kaana wuxuu ahaa waa abubakrin radi allahu canhu muxababan mid laga jecel yahay ilaa qurayshin quraysh xaggeeda yuwaasii wuxuu taakulayn jiray caajizahum kooda jilicsan wa yuksibu wuxuu caawin jiray oo wax siin jiray faqiirahum kooda liita ah, kooda miskiinka as'ila udkur nasaba abi bakrin radia allaahu canhu abtirsintiisa oo kooban sheeg mataa wulida radia allaahu canhu goorma ayuu abubakar dhashay bima mtaaza bayna qowmihi muxuu ku caanbaxay bayna qurayshin quraysh dhexdeeda bimaada kaana yashtahilu muxuu ka shaqayn jiray kayfa kaanat makaanatuhu bayna qurayshin quraysh dhexdeeda abubakr darajadiisu sidee ayay ka ahayd wailahuna naktafii sala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira